بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشترح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى kitaabu shahaadaat kani waa kitaabkii e, markhaatiyaasha shahaadaadku waa jamcu shahaada e, shahaadaduna waa masdaru shahida yashhadu shahaadatan yacnii uu caddeeyey weeye e, ashahaadatu isilaaxan waxa weeye alhbaaru bixaqin lilgayri cala algayri fii majlis اlqada in laga warramo xaq uu qof kale ku leeyahay majlis اlqada qaadiga hortiisa waaya haddii qofku naftiisa xaq uu qof kale ku leeyahay ku qirayana oo uu maalan leeyahay hebel baa xaqa igulena kaasi waa iqraar daba iqraarka iyo shahaadada farqi udhexeeya waxaa weeye raarku waxa wey baar insaani bixaqin lilayri alayh ihbaaru linsaani bixaqin lilhayri calayh qofki inuu ka warbixiyo xaqu qof kale ku leeyahay asaga laftiisu ku leeyahay shahaadana waxa weeye alikhbaar bixaqin lilhayri cala alhayri fii majlis alqada in laga warbixiyo qof inuu xaq ku leeyahay qof kale qaadiga hortiisa dacwadaa u dhow labadooba wayna ka duwan tahay dacwadana waxay noqonaysaa الdacوى إkhbaaru الإnsaani bxaqin lahu calى غayri cinda xaakim qofkii inuu sheego inuu xaq ku leeyahay qof kale qaadiga hortiisa marka way isku dhow yihin saddexdaas wa aragtaa lakiin farqi baa udhexeeya waayahay waxaa asal oo ah shahaadada qabla اlijmac aayaat minhaa waxaa ka mid aayaadka qowl اllahi caزa wajal walaa taktumu الشhahaadة markhaatiga ha qarinina ama maragga ha qarinina وqwluه tacaalى واstashhiduu شhahiidayni min rijaaliكum وqowluhu tacaalى وأshhiduu إida tabaayactum iyo xadiidka nebigu yhi calayhi الsalaaةu wasalaam laysa laka ilaa shaahidaaka aw yamiinu xaq oo ma lihid buu ku yidhi qofkii muddaciga ahaa ilaa shaahidaak laba markhaati inaad keensata mooyaane aw yamiinuhu ama dhaartiisa qofkan muddacaleyga ku dhaarto iyo xadiidka nebiga alayh الslat slam la weydiiyey shahaadada markaasaa wuxuu ihi qofkii saa'ilka ahaa tara الshams cadceedda maaragta qaala nacam qaala calىa miliha fashhad aw dac ama cadceedaaso kale ka marhaati kaca iskaga tag lakin xadiidkani waa xadii daciif ah arkaanta shahaadadu waa shan shaahid mashhuud lahu iyo mashhuud calayhi iyo mashhuud bihi iyo siiqa shaahid waa qofkii marhaati kacaya mashhuud lahu waa kii loo marhaati kacayay bihi calayhi waa kii laga marhaati iyo mashhuud bihi waa shaygii ama xaqii laga marhaati kacay iyo siiqadii intaaba hadalka mualifka ayaa laga qaadan doonaa wuxuu ku bilaabay ruknigii koobaade ah shaahidkii shuruuddiisii buu sheegay marka wuxuu idhi shardu shaahidi qofka shaahidka ah shardigiisa waxa weeye muslimun muslim xurun oo xora ah, mukalafun oo mukalaf ah, lama shaqeeye cadlun oo cadaalad u saaxiib ah muru'atin oo toosnaan u saaxiiba ah, muttahamin oo aan la tuhmaysanayn waaya shuruudda waa sagaal mualifku lix buu ka xusay shardiga koowaad waxa wey waa muslim gaalkii baa kaa baxay markhaati ma galo maxaa yeele gaalku waa faasiq ilaahina wuxuu yidhi waashhiduu daway cadlin minkum laba qof oo cadaaladu saaxiib ah markhaati geliya oo idinka ah gaalkuna cadli ma aha innagana inaga mid maaha laysa mina waana fusaaqda ka u faasiqsan ilahay buu been ka sheegay ma khalqigiisa lagu aamini kara shardiga labaad waa inuu xor yaho addoonkii baa kaa baxay addoonku waxa weeye markhaati ma galo maxaa yeele shahaadada oo la guto wilaaya ku jirta isaguna ahlu wilaaye ma ah masalada waxaan ku khilaafsannahay madabka xanaabilada maxay addoonku markhaatiga wuu galaa mukallaf ayaa sharda inuu yahayo waxaa kaa baxay ilmihii yaraa iyo kii waalaa kawaalan horta bilijmaac markhaati ma galo sabigana asna markhaati ma galo maxaa ilahi wuxuu yidhi wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum ilmaha yarkaana rajul lagu tilmaami maayo cadlun waa shardiga afraad inuu cadli yahay cadli waa qof diyaano leh sida noo imaan doonta oo dembiyada kabaa'irta iyo iska ilaalinaya dembiyada sakaa'irtan aan joogteenayn faasiqii markhaati ma galo yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu buu ilah yidhi hadduu faasiq war idinla yimaado iska hubiya duu muru'atin waa inuu istoosnaan u saaxiib yahayo qof aan toosnaan lahayn oon muru'aan lahayn xishood ma leh qof aan xishood lahaynna wuxuu doonu dhihi nabiguna wuxuu hi calayhi الsalaaةu wasalaam idaa lam tastaxyi fasnac maa shiit haddaadan xishoonin waxaad doonta samee muru'ada ayadoo faahfaahsan bay noo imaan doontaa mualifku noo dhigdhigi doonaa insha allah hayru muttaham waa shardiga lixaad waa in qof la tuhmaysani uusan ahayn oo markhaatigiisa aan lagu tuhmaynin taana mualifka waxaana taa daliil ah xadiidkii nebigu yhi alayhi الsalaaة wasalaam laa tajuusu shahaadaةu yani ma bannaana markhaatiga qofka tuhmada u saaxiibka ah waay shardiga toddobaad waxa weye an yakuuna naaiqan inuu yahay mid hadlayo oo waxa weeye waxaa kaa baxay kii akhraska ahaa ee hadli karin ishaaradiisa markhaati ma noqonayso shardiga sideedaad waa inuu yahay mutayaqin qof baraarugsanoo soo jeeda waxaa kaa baxay qofkii muqafalka ahaa ee hilmaanka badnaa waxba aan dabdinaynin markhaati ma galo shardiga sagaalaad waa inuusan ahayn maxjuur calayhi bisafah qof waxa weye safah iyo naacasnimo loo sharay oo xulihiisa tabdiirinaya markhaatigiisa kaa la aqbali maayo wuxuu yidhi shardu shahidi markhaatiga shardigiisu waxa weye muslimu muslim xorun xora mukalafun lama shaqiya cadlun oo caadil ah cadaaladu saaxiiba iyo diyaano duu toosnaan saaxiib ah hayru mutahamin oon la tuhmaysanayn washard lcadaalati cadaalada shardigeedu waxa weye ijtinaabu lkabaa'iri dembiyada waaweyn laga fogaado walisraari waijtinaabu lisraari in lagu adkaysto ama la joogteeyey in laga fogaado calaa sagiiratin dembi yar waayahay mualifku shardiga cadaaladda ayuu noo faahfaahinayaa ila waa ki yidhi shuruudda shaahidka waxaa ka mid ah cadlun cadaaladu luatan waa tawasu dhexdhexaysi weye sharcanna waxa weeye qofkii inuu dembiyada kabaa'irta waaweyn ee naarta lagu mutaysu iskaga fogaado dhammaanteed dembiyada yaryar ee sakaa'irta ahana uusan joogtaynin qofkaasa cadli ah laakiin qofkii dembi kabiira ku dhaca waa faasiq qofkii waxa weye dembi kabiiraan ku dhicin laakiin dembi sahiiraa joogteeyana waa faasiq asna haddaba dembiga kabiirada ah tacriifkeedu waxaa weeye maa laxiqa saaxibaha waciidun shadiidu binasi kitaabin aw sunna sidaa waa lagu tacriifiyey yani waa dembiga qofka ku dhaca uu haleelayo goodi daran oo ku soo arooray qur'aanka ama sunnada taa waa lagu tacriifiye waxa kaloo lagu tacriifiyey almacصiyaة اlmuujibaة lilxad macsida xadda waajibisa sida zinada iyo w la midka ah laakiin kan dambe waa laga daba tego waxaa jira layidhi dembiye kabaa'irahoo aan xad lahayn sida ribada oo la cuno xoolaha agoonkaoo la cuno markhaati beenaalaha waxaas xuduud ma leh haddana waa dembiye kabaa'ir ah waxaa kaloo alimaam imaam alxaramayn uu ku tacriifiyey kullu jariimatin tu'dinu biqilati iktiraafi murtakibiha biddiin waa dembi walba oo yani tusinaya inuusan u aabayeelaynin qofka samaynaya diinka qofka samaynaya inuusan u aabayeelaynin diinkiisa ayuu tusinaya dembigaasi marka taana waa lagu tacriifiyey taasi waa xagga tacriifka xagga tirinta ibnu cabaas wuxuu yidhi ayay u dhowdahay dembiyada kabaa'irta waa toddobaatan meelahaas saciid ibnu jabeer wuxuu yidhi toddoba boqol bay in la dhaho toddobaatan toddoba boqol bay uga dhowdahay culammada tasniifisay dembiyada kabaa'irta ah sida alimaam الdahabi fii kitaabihi اlkabaa'ir wاlhaytami fi الzawaajir can ikhtilaafi اlkabaa'ir aad bay u badiyeen xataa alimaam alhaytami wuxuu gaarsiiyey dhowr boqol buu gaarsiiyey ibn xajar alhaytami waaya marka maxaa ka mida dembiyada kabaa'irta ah waxaa ka mid a qofkii salaadda inuu wakhtigeedii uu kadib dhigo sekadii inuu bixin waayo inuu ka tago ah, wanaag farista iyo xumaan reebista isagoo awoodi kara naxariista ilahay inuu ka quusto ilahay makrigiisa inuu ka aamin noqdo inuu qof uu u dilo kas eh, inuu jihaad ka cararo ribadii inuu cuno xoola agoon inuu cuno eh, bisha ramadaan inuu bilaa cudrin u afuro tuugnimadii markhaatigii oo la qariyo bilaa cudrin qof muslim inuu xaqdarro garaaco eh, raxinkiisa inuu gooyo nabiga calayh sl inu ku been abuurto asxaabta inuu caayo laaluushkii namiimadii iskudirkii waxaasoo dhan baa soo gelaya dembiyada sakaairtana waxaa ka mid ah nadarka xaaraanta ah inuu gabadh ajnabiyada maalan uu eego nadarkii xaaraanta ah baa soo gelaya dembiyada sakaairta ah waxaa kaloo soo gelaya beentii haddii beentaasi xad aysan lahayn dhibna uusan ka dhalanayn sidoo kale inuu dadka guryahooda daalacdo qofka muslimka inuu gooyo saddex cisho wax ka badan dooda faraha badan hadduusan sharciga ku difaacayn iska doodayo salaada dhexdeeda uu ku qoslo waxa weeye baroorta meydka loo baroorto iyadoo codka kor loo qaadayo musiibo dhacdo qofku maradii jexjeexo inuu maxaanku dhahaaye fusaaqda uu la fadhiisto dadka faasiqiinta ah iyo wixii la halmaado waaya haddii qofku dembi kabiira uu sameeyo ama dembi sakiira uu joogteeyo ama dembigaa sakiirada hal nooc ha ama anwac kala duwan ha ahaadee cadaaladiisii saasay ku tagtay keliya hal shardi unbaa lagu xidhayaa ilaa an tagliba aacatuhu macaasih inay daacadiisu macaasidiisu ay ka badan tahay mooyaane isagoo dembi sagiiraa la yimid oo joogtay haddana daacaadkiisaa ka badan macaasidiisa markaa faasiq ma noqon maayo cadaaladiisana ma dhacayso qaydka mualifku muu noo sheeg waa qayd muhiima wa shardu alcadaalati cadaalada shardigeedu waxaa weeye ijtinaabu alkabaa'ir dembiyada waaweyn oo laga fogaado walisraari wa tarku lisraari in la joogtay oo laga fogaado calaa sagiiratin dembiya wayaxrum waxaa xaaraana allacibu in lagu ciyaaro binardi laadhuugi cala axiixi muctamad haddaan qaban wayukrahu waxaa la kahdaa allacibu in lagu ciyaaro bishitranjin shaxdig fain shurida haddii lagu shardiyo fiihi shitranjigaas maalun xoolo min aljaanibayn labada dhinac ee ciyaaraya faqimaarun qamaar weeye mualifku markuu inoo tilmaamay shardiga cadaaladda inay tahay in dembiyada kabaa'irta laga fogaado iyo in la joogtayo dembiyada sakaa'irta ayuu halkan wuxuu inoogu sheegaya waxyaabo muxaramaad ka mid ah oo dadka ay fudeydsadaan ama bulshada ku badan si qofku iskaga ilaaliya si aysan cadaaladiisa u dhicin waxaa xaaraanu ku yidhi inuu qofkii ciyaaro laadhuuda maxaa yeelay nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam man laciba biالnardi faqad casa allaha warasuulah qofkii ciyaara laadhuuda baasha loo yaqaan wuxuu caasiyey ilaah iyo rasuulkiisa xadidka abu dawuud baa soo saaray shaxda shitranj waa shaxda in la ciyaarayo waa karaaho shaxdu waa karaaho iyadoo xaaraan ma noqonayso waa karaaho waaya waxay ku kala duwan yihin bay dhaheen culamadu shaxda iyo laadhuuda laadhuuda waxay ku dhisan tahay bakhtiya nasiib qofkii baasha markuusaa u raxo uu soo tuuro waxa u soo baxaya ayuu eegaya laakiin baashan shaxda ah xoogaa waxaa ku jira maskaxda laga shaqaysiiyo nooc tactikada ah oo xisaabaadka iyo dagaalada tadbiirkoodii waxaasaa loo adeegsadaa bay dhaheen laakiin waxoogaa dembi ah kama marnoo qofka wuxuu leeya halkanaan degay kanaan dilay waxaasuu leey waxaan jirin isagoo waxba dilin buu le kanaan dilay ama waxaanaan cunay ama halkanaan degay marka been baa ku jirta dhaheen culamadu walidalik culamada qaar waxay dhaheen waaba xaaraan shadranjiga laftirkiisa waaya maalikiyada iyo xanaabiladu waa xaaraan bay leeyihin laakiin shadranjigii labada dhinac waxa weeye ee ciyaaraya ay dhigaan xoolo qofkii badiga uu qaadanayo xoolahaas markaa waxay noqonaysaa qamaar ilan qamaarka tacriifkiisa waxaa weeye xoolo lagu bixinayo ciyaar oo labada daraf ay ay dhigayaan midkii badi u qaadanayo kaasa qamaar lihahda sidiisa wa marka qofkii ima an yaknam wa ima an yaqra inuu wax bixiyo in uu khasaarabada wax ka dhexeeyo ma jiro taasaa qimaar ah qimaarkuna xaaraan weeye bilijmac culamadu isku waafaqsanya wayaxrumu waxaa xaaraana allacibu in lagu ciyaaro binardi laadhuudi calaa saxiix muctad haddaan qaban oo yukrahu waa la kahdaa allacib in lagu ciyaaro bishatranjin shaxdi fain shurida haddii lagu shardiyo fiihi shatranjigii maalun xoole min aljaanibayn labada dhinac faqimaarun qimaar weeye wayubaaxu waa la banneeyaa alxudaau heestii geela waa la banneeyaa wa samaacuhu iyo in la dhegaysto wayukrahu waa la kahdaa alghinaau heestii bilaa aalatin aalala-aan aalad muusiqa lagu jeedaa wa samaacuhu iyo heestaas bilaa aaladaha in la dhegaystana waa la kahdaa wayaxrum xaaraana isticmaalu aalatin aalad isticmaalkeed oo aaladaasoo min shicaari sharabati kuwa khamriga caba astaantooda ka ah wadaalika miaal ka tumbuurin sida qitaarkii weeye wacuudin iyo aaladdii muusikada wasanjin iyo aaladda sanjiga idna la garaaco wamismaarin iyo eh, turumbadii mismaar ciraaqiya mismaarkan ciraaqiga waa turumbadii waistimaacuhaa in la dhegaysto inta aan soo sheegnayba la yaraacun yaraaci maya asagoo xaaraan ma noqonayo hadaan abano qultu qaala nawi wuxuu hi raximah اllah alasax muctamad waxaa weeye taxriimuhu yaraaca laftirkiisu inuu xaaraan yahy wallahu aclam wuxuu idhi alxudaa waa mubaax waa heesta geela loo qaado ama geeraarka geela loo qaado ee lagu dhiirigeliyo kaasaa waxaa la dhahaa xudaa musanifka kitaabkiisa manaasigta wuxuu ku tilmaamay inuu manduub yahay sunno inuu yahay maxaa axaadiis saxiixa ku soo aroortay in nabig alai slam asxaabtiisu ay qaadi jireen xudaagaas geelii baa lagu dhiirigelinaya socodkii qofka hurdana hurdada laga kicinaya waaya waa marka dadka socotada ay safar ku jiraan sidoo kale in la dhegaysto xudaagaas way bannaantah maxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi cabdullahi bn rawaaxa xarik biاlqowm cabdullahi bn rawax wuxuu ah gabayaa nabig wuxuu ku yhi alayh slam xarik biاlqowm qowmka dhaqaaji bimacnaa geeraar u qaad ay yani ku socdaan fandafaca yartajis dabeetana wuxuu bilaabay inuu he geeraarkii u qaadayo xadiikaas waxaa soo saaray anasaa'i fii camal اlywmi wاleyla heestu waa makruuh heesta waxaa loga jeedaa rafcu الsawti bالshicr in codka gabay kor lagu qaado taasaa loga jeedaa waa makruuh xadiikii waa kii aayadda qur-aanka ilahay noogu wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiid ibn mascuud wuxuu ku fasiray lahw xadiidkaas alhinaa wuxuu hi huwa wallaahi alhinaa waa heestu laakiin markii luu leeyahay heestu waa makruuh waa markay bila aalad tahay yani aalad laba socoto oo midhihi oo khali ah la qaaday aalaat lahu lama socdaan gabaygan baa la qaadaya oo khali ah isla markaa dumar laguma sifaynayo dumar laguma sifaynayo lakiin heeseena maanta labadaa shardi way waayeen muusikadina way la socotaa dumarna waa lagu sifaynaya jacayl iyo waxyaaba noocaas marka inay xaaraan shaki male haday aaladda la socoto ama dumar lagu sifaynayo taasi waa xaaraan bay soo gelaysa sidoo kale waxaa xaaraan ah aalaadka astaanta u ah dadka khamriga cabaa maxaa ka mid ah dumbuurka waa itaarka waa nooc ka mida ah aalaadka muusikada uudku asna waa muusikada aaladda muusika laftarkeeda uud sanj waa aalad muusika oo ka samaysan macdan wareegsan oo musaax marka yani waa bir saasoo kale u wareegsan oo la garaaco oo dhexda ka dul hesha taasa waaa lahaa sanj waa aalad muusika adugu oo macdanta wareegsan ka samaysan mizmaar waa turumbadii waa waxaa weeye ushaas birta ah ama macdanta hareeraha ka duleesha ee farta la saare la afuufo meelaha duleelana farta la saare taasa waxaa lahaha mizmaar waayahay intaas in la dhegaystana waa xaaraan heestii in muusikada in la garaaco waa xaaraan in la dhegaystana waa xaaraan yaraac yaraacaas waxaa su khilaafay raafici nawowi raafici wuxuu yihi ma aha nawowina wuxuu waa xaaraan sida asax ah garaacu waxa weeye mismaarkaasu shabahaa waa nooc turumbada ka ah laakiin hareeraha kama dulduleelo hareeraha kama duleelo waa ul dhexda ka duleesha oo la afuufay oo cod bixinaysa w waaya wuxuu yubaax waa la baneeya alxudaau heestii geela ama geeraarkii geela loo qaadayay wasamaacuhi in la dhegaysto samaac buu mualif ka cabiray laakiin istimaac buu ujeeda dhegaysiga wayukrahu waa la kahdaa alghinaau heestii bilaa aalatin aalad la'aan la heeso wa samaacuhu iyo in la dhegaysto heestii bilaa aalatin aalad la'aan la dhegaysto wayaxrum waa xaaraan isticmaalu aalatin aalad in la isticmaalo min shicaari sharabati asharaba waa jamcu shaarib waa kuwii khamriga cabayey astaantoodii ka mid ah ويحرم xاaraan isticmaalu aalaة aalad isticmaalo min شhacaari sharabati kuwa khamriga cab astaantooda ka mid a wadalika mithaalka quطumbuurin sida qitaarkii wey wacuudin muusikadii wey wasanjin iyo aaladaas sanjiga loo yaqaano ee la garaaco wamizmaarin iyo turumbadii craaqiyin mismaarka craaqiga ah wastimaacuya in la dhegeysta intaan soo sheegnayba laa yaraacin laa yaraacun yaraaciisa maya في الأصح معتمد aan qabano qultu waxaan idhi الأصح معتمد waxa wey تحriimin وxaarayn والlahu أعlam ويجuز waxaa bannaan dufun durbaankii loo garaacayay licursin arooskii wa khitaanin iyo gudniinkii kada waxaa la mida ah hayruhumaa cursi iyo khitaan wixii ka soo hadhay filasax wain kaana haba ku sugnaatay fiihi dufigii jalaajilu shubux iyo waxyaabo ka luusha oo shanqar samaynaya wuxuu ku yidhi durbaanku waa jaa'is in durbaanka la garaaco faraha in lagu garaaco ama ul lagu garaaco way bannaanta khaasatan xilliga arooska maxaa yeelay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay sida caaisha warisa radi allahu tacaala canha inuu yidhi aclinuu hada الnikaax wاjcaluuhu fi اlmasaajid wadribuu calayhi bاduf war nikaaxan muujiya waa guurkii iyo meherkii hala muujiyo oo hala soo shaacbixiyo si looga sooco sifaaxi oo zinadii ah masaajidana yeela manaa meherka masaajidda ka rida dufkana ku garaaca sida looga sooco eh, zinadii sidoo kale eh, durbaanka waa loo garaaci karaa gudniinka maxaa yeele ibn abi shayba ayaa wuxuu ka wariyey cumar radi allahu tacaala canhu haddii uu maqlo durbaan codki qof buu u diri jiray haddii uu durbaanka loo garaacayo nikaax ama khitaan gudniinu iska amusi jiray haddii kalena wuxuu isticmaali jiray ushiisii dirah cursiga iyo khitaanka keyrkoodna waa loo isticmaali karaa durbaankii wax kasta farxad lagu muujinaya sida ilmo dhashay oo kale ama ciid oo kale ama qof maqanoo safar ka yimid oo kale ama qof xanuunsanoo ilaahay caafimaad siiyey iyo wixii la halmaada sida asaxa khilaaf baa tan ku jira waxaana taa daliil ah xadiidkii tirmidi uu soo saaray in nabiga calayhi sala markii uu madiine ku soo laabtay isagoo ka soo galay duulaamadiisii mid ka ah ayaa waxaa u timid gabadh jaariyadaho madow dabeetana waxay tihi ya rasuul allah waxaan ku nadaray ilaahay hadduu adoo nabad qabad ku soo celiyo inaan hortaada durbaan ku garaaco nabig wuxuu ku yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam in kunti nadarti faawfii binadrik haddii aad nadartay nadarkaaga oofi midda kale maqsuudka waxa weeye in farxad la muujiyo xataa durbaankaas haddii ay ka lushaan julaajil macnaha waxyaabo sida jaraskoo kale ah ama gambaleelkoo kale ah oo waxa weye shanqadh leh shugux wax dhiba male muhiimadda waxay tahay un in eh, waxa la garaacayuu yahay durbaan laakiin waxaa xaaraan ah kuubadii kuubadu waa nooc kaman ka mid ahoo eh, waa durbaan buu yidhi abl durbaan dheer oo dhexda cijiiju ah dhexdu cijiiju yahay labada dhinacna wuu ka buuran ama wuu ka ballaaran maxaa yeele xadiis baa ku soo arooray in allaha xarama alkhamra wاlmaysira wاlkuubata ilahay wuxuu xaaraantimay khamriga iyo waxa weeye qamaarka iyo kuubada ويجuز waxaa banaan dufun durbaan licursin aroos loo tumo khitaanin iyo gudniin kada wa lamid غeyrهma labada heyrkood fi aصx wain kaana haba ku sugnaatay fiihi durbaanka dhexdiisa jalaajilu waxa weeye shugux iyo wax ka lusha wayaxrum waxaa xaaraana darbu اlkuubati amankii in la garaaco wahiya iyaduna dablun durbaaweya awiilun oo dheer dayiqulwasad oo dhexdiisa cihiir tahay la raqsu isluulidii xaaraan ma aha ilaa an yakuuna ku sukan yahay mooyaane fiihi raqsigaas takasurun istajabin ka ficli اlmuhanati sida kan dumarka isku shabahaya ficilkiisoo kale ah wa yubaaxu waxaa la banneeyaa gabay in la dhaho wainshaadahu iyo in la soo qaato gabayga ilaa an yahjuwa inuu caayiyo qof muslima ah mooyaane aw yufxisha waxa weeye xadda ka bixinayo ammaantii mooyaane aw amase yucarida uu sarbeebayo ama waxa weeye soo qaadanayo bimra'atin haweeney mucayanatin oo cayiman waaya raqsiga waa islulidda qofkii islulo xaaraan ma aha maxaa yeele waa xarakaad qofkii uu ama istoosinayo marka xaaraanna maaha makruuhna ma aha midda kale waxaa daliil u ah inuu mubaax yahay xadiidkii saxiixayn ku sugnaaye nabiga calayhi الsalaaة wasalaam uu caaisho darteed u istaagay isagoo asturaya caaisha caaishana ay eegaysay xabashidii ayagoo ciyaaraya oo masjidka nabiga alay slam ku ciyaaraya warmahooda isla markaa wayarfisuun saasa adiiku laftigiisa ku sugan bimacnaa waxaa loo jeedaa ayaga oo raqsinaya macnaha islulaya caaishana xilligaa way yaray laakiin haddii islulidaas ay ku jirto takasur qofki inuu isjabinayo sida dumarka oo kale ama dadkan waxaa weeye ragga isku shabaha dumarka ficilkooda oo kale se isku jabiyaan taasi waxaa weeye xaaraan we xaaraan wey rag iyo dumarba xaaraan bay ka tahay isjabinta noocaas oo kale ah maarata raqsiga qofkii aad isu jabinaya taasi waa xaaraan lakiin hadduu isyar lulo wax dhiba male taas waayahay waxaa mubaax ah qofki inuu shicir uu sameeyo u curiyo qowlu shicr waa inu qofka shicirka uu sameeyo way bannaanta maxaa shicirku waa hadal xasanuhu xasan wa qabiixu qabiix intiisa wanaagsanna wanaagsanta intiisa xunna way xunta sidoo kale gabay uu qof kale yidhi inuu soo qaato way bannaanta laakiin gabayga waxaa laga soo reebayaa mubaaxa ah haddii saddex mid laga helo inuu qof muslima ku caayayo waa xaaraan hadduu qof muslima ku caayayo waa xaaraan sidoo kale waa xaaraan inuu ammaantii xadda ka bixiyo qofkii ku kalax taga ammaantiisi taasina waa xaaraan waxaa kaloo xaaraan ah inuu haweeney mucayan ah uu gabayga ku soo qaato oo sifeeyo oo tilmaamo quruxdeedii iyo waxaa weeye jooggeedii iyo bitaalkeedii waxa uu ku soo qaato waa xaaraan laakiin hadday haweeney mucayan uusan ku soo qaadanin oo dumarkuna iska sifeeyey guud xaaraan ma noqonayso taana waxaa daliil u ah gabaygii kacab bnu malik uu nabig alay ka hor qaaday baanat sucaadu faqalbi اlyowma matbuulu mutayamu iruhaa lam yufti makbuulu wama sucaadu qadaata اlbayni id raxalu ilaa aqanu qadida طarfi makxuul ilaa uu dhaho hayfaau muqbilatan ajزاء mdbiraة laa yuشhtakى qisr minha walaa طuulu marka صifaadkeedii gabadha uu sheegayay ayuu ku sheegay gabadh macyana ma ahayn gabadh macyana ma ahayn arabtana dhaqan bay u lahaayeen in ay waxa weye dumarka صifaadkooda ay ku bilaabaan shicirkooda oo gabiga uma macaanaan jirin ilaa ay ku bilaabaan taqasulkaas ama wax loo yaqaana tashabub wuxuu idhi wayaxrum waxaa xaaraana darbu اkuubati kuubadii in la garaaco wahiya iyaduna ablun durbaan wey awiilu oo dheer dayiqulwasda dhexdiisu ciidhita la raqsu islulidii maya xaaraan ma ah ilaa an yakuuna inuu ku jiro mooyaane fiihi raqsigaas takasurun isjajabin ka ficli mukhanafi sida kan dumarka isku shabaha ficilkiisoo kale ah wayubaaxu waa la banneeyaa qowlu shicrin gabay curinti wainshaadhu in la soo qaato gabay qof kale uu leeyahay ilaa an yahjuwa qof kale inuu caayo ama aflagaadaynaya mooyaane aw amase yufxisha ammaantii uu xadda ka saaraya mooyaane aw mase yucarida uu u sarbeebaya bimra'atin mucayanati haweeney mucayana ah. wاlmuru'atu ee toosnaantu takhalluqun waa inuu isku akhlaaq ka dhigto bikhuluqi amhaalihi dadka asaga la ah akhlaaqdooda iyo dhaqankooda fii zamaanihi zamankiisa ku nool wamakaanihi iyo meesha uu joogo falaklu cunid fii suuqin suuq lagu cuno walmashyu socod makshuufa ra'si qofkii asagoo madaxiisu faydinyaha uu socdo wa qublatu zawjatin xaaskii in lagu dhinkoodo bixadrati الnaasi dadka dhexdooda wa igaaru xikaayaatin sheekooyin in la badiyo mudxakatin oo dadka ka qoslinaysa wa lubsu faqiihin sheekh faqiih ah inuu xidho qabaa'an bishtigii inuu xidho wa qalansuwatan iyo waxa weye koofiyaddaas dheer xayu meel laa yuctaadu aan loo caadaysanin qofka faqiiha inuu waxaa xidho wa ikbaabun qofkii inuu waxa weeye laasimo oo uu joogteeyo calaa lacibi shatranj shaxda inuu ciyaaro aw hinaa'in ama hees inuu qaado aw samaacihi heesta inuu dhegaysto waidaamatu raqsin isjajabin ama islulid inuu joogteeyo yusqiduhaa intaasoo idin muru'adii way ridayaan wاlmru arinku fiihi ay fii musqid اlmuru'ati muru'ada wax ridaya loo eegayo yakhtalif wuxuu kala duwan yahay biاlashkhaasi dadki walaxwaali xaaladihi walamaakini amaakintii meelihii waaya muru'adii uu mualifkii noogu sheegay shuruudda shaahidka oo uu noo sheegay mualifku inuu waxaa weeye duu muru'atin qofkii yahay qof waxaa weeye toosnaan u saaxiiba muru'adiiba halkan ku tacriifinayaa muru'ada waxaa weeyaan buu idhi qofkii inuu dhaqan ka dhigto akhlaaqda iyo dhaqanka nool iyo makaanka uu joogo ku nool dadka asaga la midkaa ee zamankiisa iyo makaankiisa nool dadkaas inuu dhaqankooda iyo akhlaaqdooda uu qofkii ku dhaqmo oo uusan hoos oga dhicin taasaa waxaa la dhahaa muru'o marka curfigii baa loo celiyey curfiga ayaa loo celiyey qaacidadu waxay ahayd kullu maa laa daabida lahu fi الsharci walaa fi اlugati famarjicuhu ila اlcurf haddaba tusaalayaal buyna siiyey qof mualifku qofka waxa weeye muruadiisa ridaysa waxyaabaha muruada qofka ridaya ama khawaarib almurua loo yaqaan waxaa ka mid uu yidhi qofki inuu suuqa dhexdiisa wax ku cuno waxaa ka mida ah qofkii asagoo hee madaxiisu uu feedan yahay inuu socdo khaasatan dadka culummada iyo dadka waxaa weeye madaxda ama dadka sharafta leh madaxooda inay asturaan baa looga baahan yahay laakiin ayagoo madaxoodu feedan yahay inay iska socdaan waa muru'adar waaya wadammaduna way ku kala duwan yahin arrinkaas wadammaduna way ku kala duwan yahin ninku inuu xaaskiisa u dhunkado dadka dhexdooda ku dhunkado mura'adiisa ridaysaa addoontiisa saasoo kale dadka dhexdooda ku dhunkado mura'adiisa ridaysa inuu badiyo xikaayaat mudxika sheekooyin dadka ka qusliya waxa loo yaqaano madadaalada ama dadka loogu shactiray ama laga qusliyo taasina mura'adiisa ridaysa hadduu badiyo weya marmar inuu soo qaato maaha marmar inuu kafta sheego maaha laakiin inuu joogtay mar walba dadka qusliyo taas ninkii caalimka ee faqiiha ahaa inuu xidho waxa loo yaqaano qabaa waa bishtiga oo maro waxa weye dharka laga dul xidho khamiiska laga dul xidho oo dheer oo xagga hore iyo xagga dambe ka furan kaasaa qabaa la yidhahda iyo qalansuwa koofiyad dheer weeyaan oo yahuuddi iyo dadka qaar ay xidhaan taasina qalansuwa la yidhaahdaa koofiyaddaas iyo qalansuwadaaba haddii fuqahadu ayna caadaysan inay xidhaan sidoo kale qofkii inuu joogteeyo shaxda ciyaaritaankeeda ama heestii inuu joogteeyo ama inuu heesta dhegaysta uu joogteeyo ama inuu islulo ama raqsigaa ula yimaado uu joogteeyo waxaasoo dhan muradiisi ayhe muradiisay ridayaan haddaba khawaarib almuru'a ama waxyaabaha muru'ada ridaya waxa ay ku kala duwan yihiin biikhtilaafi alashkhaas walaxwaali walamaakin dadkay ku kala duwan yihiin waxa qof mura ka ridaya qof kale kama ridayo oo dadkii isku maraatib ma ah nin caalimi nin caamaa isku martabo ma ah ninka caalimka waxa looga baahanya ninka caamada loogama baahno waaya qof madaxa iyo qof waxa weeye minjo ah, isku mid ma ah axwaalshi iyo xaaladahay kala duwan qofka xaaladda ku jiro aydna waa loo egaya waxa qofkii aalada xaaladaha qaar muraadi ka ridaya xaaladaha qaar muraadi ka ridaya tusaalahan hadduu gaajaysan oo suuqi wax ku cuno oo gaaji u muraadii kama dhacays lakin asagoo gaajo hayn hadduu suuqa dhexdiisa xabad muus intuu iibsado oo shaarica ku cuno muraadiisii baa dhacaysa waaya sidoo kale meelaha bikhtilaafi alamaakin waddamadii kala duwanta waddankan waxa muru'adiisa qofka ridaya waddan kale kuma ridayan tusaale ahaan innaga hadda waddankeennii sacuudiga isku mid maaha sacuudiga waxaa dhaqan u ah dadku inay culimo iyo caamaba ay madaxa qariyaan oo cumaamad ay qaataan iyo koofiyad laakiin waddankeenna arrintaas shaayac ma ah walidaalika sacuudiga hadduu qof caalim ah ama qof daalibcilmi ah uu bilaa koofiyad ama bilaa cumaamadu socdo mura'adiisi way dhacaysa laakiin halkan saas maaha qofka daalibcilmiga hadduu maar qaarkood koofiyadda iska dhigo mura'adiisi ma dhacayso inkastay fiican tahay qofka daalibcilmiga inuu madaxiisa asturo mar walba haasatan markuu guriga ka soo baxayo wuxuu idhi wlmuru'atu toosnaantu takhaluqun qofki waa inuu dhaqan ka dhigto bikhuluqi amtaalihi dadka la midka ah akhlaaqdooda fii zamani zamaankiisa nool wa makaanihi makaankiisa ku nool فاأكل qofki inuu ku cuno fي suqin suq walmashi inuu socdo makshuuf الra'si xaalu madaxiisu faydan yahay وqublaةi zawjati zawji inuu ku dhunkado waamatin adoon bxadrat الnaasi dadka dhexdooda وaigثaaru xikaayaati sheekooyin inuu badiyo mudxakatan dadka quslinaya ka quslinaysa walubsu faqihin faqih inuu xidho qabaa'an qabaha maradaas waxa wey qabaaga loo yaqaan ama bishtiga inuu xidho qalansuwatan iyo koofiyo dheer xayثu meel laa yuctaada loo caadaysanin dadka fuqaada in markaa xidhaan waikbaabun iyo inuu qofkii laazimo calaa lacibi shiranji shaxdii ciyaaritaankeeda aw hinaa'in ama heestii ama aw amase samaaci heestii inuu dhegaysto idaamatu raqsin isruulidii inuu joogtay yusqiduhaa intaasoo dhan muru'adii way ridayaan wاlmru fiihi ay fii musqid اlmuru'ati muru'ada waxa ridaya arinkiisu yakhtalifu kala duwan yahy bilashkhaasi dadkiibu kala duwan yahy walaxwaali xaaladii bu kala duwan yahy walamaakin meelibu kala duwan yahy waxirfatun xirfo dani'atun oo liidata ama hooseysa shaqo hooseysa oo liidata oo qofkii lagu yasi karo wadalika miaalka xijaamati sida toobintii wa kansin dhulkii oo la fiiqo ama qashinkii iyo digadii oo la fiiqo miman wadabqin iyo magdin miman qof aggii ka ahaatay laa taliiqu bihi aydan u qalmaynin tusqidaha muraadii waridaysaa fain ctaadaha qofka hadduu caadaystayba oo shaqadaa shaqadiisu ay tahay wa kaanat ay ahayd shaqadaas xirfat aabihi aabbihii xirfadiisa falaa markaa muraadii ma ridayso fi asax qofkii hadduu shaqo mubaax ah oo laakiin liidata dadka akhyaarta inta badan ina ka shaqaynin haddii uu shaqo ka dhigto eh, sida maalan toobinkii iyo waxaa weeye dadka inuu toobiyo ama inuu eh, qashinka iyo digada uu xaaqo iyo inuu eh, harkaha uu magdiyo xamaamka inuu ka shaqeeyo inuu noqdo qof maxaan ku dhahaye waashmana ama maxaan ku dhahaye gaara ah inuu noqdo in hiliblo uu noqdo qasaab inuu noqdo kabatole waxaasoo dhan xirfadahaas qofkii aysan u qalmin dadka isku mid maaha dad ay u qalanta ajiriyadadayn u qalmin qofkayna u qalmin hadduu waxa ka shaqeeyo muradiisii way dhacaysaa muradiisii way dhacaysaa laakiin hadday u qalanto oo u caadaystay shaqadaas oo aabbihii buu ka shaqayn jiray shaqa aabbihii ka dhaxlay ahayd aabbihii baa kabatolaha asna waa kabatole aabbihii baa hiliblaaha asna waa hilible aabbihii baa dadka toobi jiray asna uu ka dhaxlay shaqadaas oo dadku toobiya waxa weeye muradiisii ma dhacayso qofkaas mid kale waa xirfo mubaaxa oo dadkii u baahan yihiin oo min furuudulkifaayaat ka mid ah haddii la dhao markhaatiga ku dhacaya dadka dhammaantood way ka tegi lahayn shaqadaas dabeetana dadkii dhib baa soo gaari lahaa wax dad kabaha utolaa la waayi lahaa wax hiliblaha la waayi lahaa waxaa la waayi lahaa qof eh, maxaan ku dhaha gaar ah waxaa la waayi lahaa qof kabaha tola ila aakhirih wuxuu yidhi waxirfatun xirfadani'atun oo liidata ka xijaamatin sida toobintii wakansin iyo eh, iidii eh, la iiaye ashinkii waa laga xaarayay wadabqin magdintii miman xirfadaasoo miman aggiisa ka ahaatay qof laa taliiqu inu cuntamin bihi qofkaas tusqiduhaa muru'adii weyridaysaa fain ictaadahaa haddii qofkii uu caadaysto xirfadii oo kaanat ay tahay xirfadaas xirfata abihi aabihi shaqadiisa falaa ma ridayso iasax watuhmatu tuhmadii eh, mualifku tuhmada wuxuu noogu sheegay waxaa wey waa kii inoo sheegay shuruudda shaahidda inay ka mid tahay hayru muttahami marka tuhmadii ba ku tilmaamaya watuhmatu tuhmadii an yajura qofkii waa inuu u jiido ilayhi naftiisa nafcan dheef aw yadfaca ka fogeeyo canhu xaggiisa dararan dhib faturaddu waa la celinaya shahaadatuhu markhaatigiisa u markhaati kacayo wa mukaatabihi kii wa hariimin qof eh, uu dayn lahu asaga u sugnaaday hariimkaasoo lahu asaga u sugnaaday mayitin oo dhintay aw mase hariimkaasoo calayhi dushiisay ahaatay xajru falasi caydhnimo sharideed wa bimaa wa turadu waa la celinaya shay ka markhaati kaco huwa asagoo wakiilun wakiilu ka yahay fiihi dhexdiisa wa man qof berinimadiina ka markhaati kaca la celinaya daminahu damiintay wabijaraaxati muwariihi qofkii dhaxalkiisa uu lahaa dhaawaciisa ka markhaati kaco ayaa la celinaya walow shahida hadduu markhaati kaco limuwariin dhaxalsiyihiisii ama kii dhaxalkiisa u lahaa oo lahu sugnaaday mariidan oo xanuunsan aw jariixin ama mid dhaawacahoo dhaawac ugu markhaati kaco oo u dhaxlayo bimaalin xoolo ugu markhaati kaco qablan indimaan intuusan bogsanin kahor qubilat shahaadi waa la aqbalaya filasax tuhmadiibu halka ku tilmaamayaa tuhmadu laba midun weeye inuu qofku markuu shayga ka barkaata kacayo naftiisa uu dheef soo jiidayo ama uu ka fogeynaya labadaa mid wey ama dhib ka difaacaya ama dheef buu soo jiidanaya suwarta marka uu dheef ku soo jiidanaya waxaa ka ah in uu markhaati kaco addoonkiisi addoonkiisa xoolahu leeyahay asaga iskale marka hadduu addoonkiisa shay uga markhaati kaco naftiisa isagoo markhaati kacamay la mid tahay waa marduud lama aqbalayo mukatabkiisii adoonku kitaabay hadduu u marhaati waa u la midoo asna la aqbali maayo maxaa yeel xoolaha mukaatabka asagu buu usoo laaban doonaa haddii uu shaqadii uu ka soo bixi waayo asagaa yeelanaya waaya haddii uu u markhaati qof uu dayn ku leeyahy dhintay ama qof uu dayn ku leeyahay oo la sharay caynimo loo sharay kaana waxaa weeye xoolu u markhaati kacay qofkaas waxa weeye shahaadadiisu waa marduud maxaa yeelay qofkaa dhintay ee uu deynta ku leeyahay xoolaha uu markhaati kacay waxa lagu tuhmayaa in xoolaha maadaama asagu wax ku leeyahay oo tarakadii wax ka qaadanaya inuu naftiisa dheef soo jiidayo qofkan la sharay ee uu deynta ku leeyahayna kadaalik waxa weeye xoolaha uu markhaati kacaya asagaa wax ka yeelan doona sidoo kale hadduu ka markhaati kaco shay asagu wakiilba ka yahay asagoo male laakiin wakiil buu ka yahay qofbuu wakiil uga yahay dabeetana xoolihiibuu muwakilkiisiiba uga markhaati kacay inuu xoolaan iska leeyahay muwakilkiisii ay uga markhaati kacay taana waxaa weeye la aqbali maayo maxaa yeelay ee isagii dheefbuu naftu soo jiidaya oo waxaan uu wakiil ka yahay waxaa wey waa shaqadiisii oo xoola asaga uu maamulkiisa wax ku leeyahay sidoo kale waa la radinayaa markhaati uu ka markhaati kaco inuu beri yahay qof u damiintay qof uu damiintay buu yidhi waa beri qofkaas waa la cafiyey daynti waa laga cafiyey ama daynti wuu bixiyey laga yeeli maayo maxaa naftiisii ayuu dhaaf u soo jiidayaa mar haddii qofkii uu damiintay uu beri noqdo asna beri buu noqonaya ilan damiinka baa ka dhacaya qof uu dhaxalkiisa lahaa ayuu dhaawac u markhaati kacay inuu hebel u dhaawacay ayuu ka markhaati kacay waaya taasina waxa wey intuuna bogsanin ka hor ayadna waa la radinayaa shahaadadaas shahaada waa la ridanaya maxaa naftiisu dhaaf soo jiidaya qofka hadduu dhinto xoolaha waxa weeye uu markhaati kacay ama nabarkaasu ka markhaati kacay in loo geystay intuu nabigis haduu nabarkii u dhinto magtiisa waxbuu ku yeelanaya wuxuu idhi walow shahida hadduu ka markhaati kaco u markhaati kaco limuwariin qof dhaxalkiisa uu leeyahay muwaridkaasoo lahu asaga u sugnaaday limuwarida dhaxalsiyada ayuu marhaati kacay muwaridkaasoo lahu asagu u sugnaaday mariidan oo xanuunsan maridan mowt buu xanuunsanya ama mase jariixin ama dhaawaca ayaa wuxuu markhaati kacay bimaalin xooluu markhaati kacay qabla indimaan intuusan bogsanin ka hor qubilat waa laga balaya fil asax nin dhaxalkiisa uu leeyahay oo xanuunsanaya xanuunkii u dhiman lahaa maridulmowdkii ayuu xoola uga markhaati kacay waa la aqbalayaa ama qof jariix oo waxa weeye la dhaawacay ayuu xoolo uga markhaati kacay intuuna bogsanin ka hor ayuu xoolo u markhaati kacay maaha jurxigan u markhaati kacay tii hore waxaa jurxigan ayuu markhaati kacay tanna waxa weye xooluu markhaati kacay qofkii dhaawaca ah intuuna bogsanin ka hor waa la aqbalayaa maxaa yeelay sida jaraaxadoo kale ma aha tani way ka duwan tahay tuumadia meesha ka baxday waaya maxaa jaraxadu waa sababkii keenayey geerida ee xaqa u soo naqlinaya laakiin xooluhu sidaa maa xoolaha isagaa iska leh qofka ilahay caafiyana way dhici kartaa oo ka bogsadaba dhaawaca ama xanuunka walow shayd hadduu markhaati kaco limuwariin dhaxalsiilahu asagoo usugnaaday mariidan oo xanuunsan oo jariixin ama dhaawac bimaalin xoolaha hadduu markhaati kaco qabla indiwaali intuu bogsan kahor qubilat shahaadiis waa la aqbalaya fi lasax wa turaddu waa la celinaya shahaadatu caaqilatin rag qaraabo ah markhaatigooda ka markhaati kacaan bifisqi shuhuudi qatlin dilka markhaatiyaashiisa fisqigooda ay ka markhaati kacaan waa la radinayaa waquramaa'i waturaddu waa la celinayaa shahaadatu quramaa'i muflisin mid wa weeye caydh ah raggii daynta ku lahaa markhaatigooda ay ka markhaati kaceen bifisqi shuhuudi daynin aakhara dayn kale kuwii ka markhaati kacay inay fusaaq taana waa la celinayaa shahaadadaas halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku الشhahaadة الjaaliba للnafc suwartii qofku uu naftiisa maya الشhahaadة الdaafica lidarar waa min suwar dafci darar dhibkii qofki inu iska fogeynayo kuwii horena waxay ahayn jara nafc tanna waa dafcu darar dhib inu iska fogeynayo wuxuu idhi haddii nin la dilay oo maala kamaa loo dilay raggii ka markhaati kacay ninkii dilay ninkaa waxa wey laga markhaati kacay dilka qaraabadiisii ragga ahaa ee caaqiladiisa hadday ragga markhaatiyaasha ah ay dhahaan waa fusaaq oy markhaati ka markhaati kacannaga markhaati ka ah waxa weeye qiraya inuu hebel uu dilay ninkaas inay fusaaq yihiin oo cadaalad ay saaxiibeen oo ahayn laga yeeli maayo caaqilada waxay ka markhaati kacayaan raggii ka markhaati kacay dilka waxa weeye ay waxa weye xambaarayaan magtiisa marka ka baryeelayaan ninkii waxa weye qaraabadooda ahaa inuusan ninkan dilin shahaadadii ka markhaati kacdana way durayaan marka shahaadadaas waa marduud maxaa naftooda ayay dhib ka fogeynayan waa magti ayay iska difaacayaan saasaa lagu tuumayaa nin muflis ah oo dayntiisii ay ka badatay xoolihiisii haddii raggii daynta ku ay ka markhaati kacaan rag waxa weeye ka markhaati kacay dayn kale in lagu leeyahay ayaga mooyaane rag kale inay dayn ku leeyihiin raggii ka markhaati kacay hadday duraan markhaatigooda dhahaan raggani waa fusaaq waa raggii daynlayaasha ah ayaa ka markhaati kacay raggii kale ee waxa weeye markhaatiga ka noqday dayn kale ayay dhaheen raggani waa fusaaq ayagana la aqbali maayo markhaatigooda sababtoo ah naftooda ayay dhibkii musaaxamada in daynta lagu cuujiya ay ka fogeenayaan marka waa mutaham tumaa ku jirta waturaddu waa la celinayaa shahaadaةu caaqilaةi caaqilo shahaadadeeda markhaatiga ka markhaati kacaysa bifisqi shuhuudi qatlin dil markhaatiyaashii inay fusaaq yihiin waquramaain waturaddu waa la celinaya shahaadaةu quramaa'i muflisin nin caydh ah waxa weeye raggii diinta ku lahaa markhaatiga ka markhaati kacayn bifisqi shuhuudi dayn aakhara dayn kale markhaatiyaashii inay fusaaq yihiin ay ka markhaati kaceen walow shahidaa laba qof hadday u markhaati kacaan linayn labo biwasiyatin dardaaran hadday uga markhaati kacaan fashahidaa labadiina ay uga markhaati kacaan lishaahidayn labadii markhaatiga u ahaa ayaga biwasiyatin dardaaran kale oo min tilka tarikati tarikadaas xoolaha laga tegey xaggeeda ka ahaatay qubilat waa la aqbalaya ashahaadataan labadii markhaatiba fi lasax laba nin baa laba nin oo kale uga markhaati kacay in ninkaa dhintay inuu xoolo u dardaarmay dabeetana labadii nin ayaa waxay dh anaguna waxaan markhaati ka nahay in labadiinnana waxa weeye eh, xooluu idin dardaarma waa laba nin oo laba nin uga markhaati kacayn xool loo dardaarmay labadi nin labadii kale uga markhaati kacayn labada shahaado waa la aqbalayaa labada shahaado waa la aqbalayaa maxaa yeele waa laba shahado kala madax bannaan midna neef dheef nafteeda ma sujiidaysa dhibna kama fogeynayso inay kala madax bannaan yihin iskuma xidhno qiil ba wuxuu leey may waa la diidaya maxaa yeele waxaa suuragal inay ku heshiiyeen in ay waxa weeye arrinkaas sameeyaan walow shahidaa laba qof hadday uga markhaati kacaan litniin laba kale biwasiyatin dardaaran fa shahidaa labadii loga marhaati kacay waxa uga marhaati kaceen lishaahidiin labadii markhaatiyaasha ah biwasiyatin dardaaran kale min tilka tarikati xoolaha laga dhintay waxa weeye looga dardaarmay qubilat waa la aqbalaya shahaadatan labadii markhaati fil asax walaa tuqbalu la aqbali maayo shahaadadii liaslin asal looga markhaati kacay walaa farcin farc looga markhaati kacay watuqbal waa la aqbalaya shahaadadii calayhimaa asal iyo farc laga markhaati kacay asal iyo farc haddii markhaati lagu oogo waa la aqbalaya wakada saasoo kale calaa abiihima tuqbal waa laga aqbalaya labadii farc aلشhahaadaةu inay ka markhaati kacaan calىa abihima labadoodii waalid calىa abihima aabbahood inay ka markhaati kaceen biطalaaqi darati umihima hooyadood dangaladeedii inuu furay ay ka markhaati kacaan aw qadfihaa ama inuu qadfay fi adhari muctamad qaban wuxuu ku iyo farac markhaati looma noqon karo yani asalkaagana oga markhaati kici kartid arcagana oga markhaati kici kartid asalkii waxaa soo gelaya aabbaha iyo aabbayaasha hooyada iyo hooyooyinkeeda ama aabbayaasheeda waa usuushaadi iyo furuucdaadi wx adig kaa tafiirmay intaa midna oma markhaati kici kartid waxay la mid tahay adoo naftaada uga markhaati kacay oo kale waaya laakiin waa la aqbalayaa labadaada waalid inaad ku markhaati kacdo ama watuqbalu calayhima asal iyo farac waa laga markhaati kici karaa asalkaaga shay waad kaga markhaati kici karta inu xaqaa lagu leeyahay waalidkaa ama waladkaaga inu xaqaa lagu leeyahay waad ka markhaati kici kartaa wa tuqbalu calayhimaa bimacnaa asal iyo farac haddaad markhaati aad ku oogto waa la aqbalaya inaad ayaga u markhaati kacdaa la diidan yahin lakin inaad ku markhaati furto in xaqaa lagu leeyahay waa la aqbalaya asal iyo farac maxaa tuubadiya mesha ka baxda sidoo kale waa la aqbalayaa laba inan hadday aabbahood kaga markhaati kacaan inuu furay dangaladii ama islaantii lala qabay hooyadood ee ayadoo ahayd inuu furay hadday kaga markhaati kacaan waa la aqbalayaa maxaa tuhmada ku jirta inay hooyada anfacaan inay aabbahood la keli noqoto waa tuhma yani daciif sidoo kale hadday kaga markhaati kacaan in e, aabbahood uu qadfay hooyadood ayadna waa la aqbalayaa ama daradaasba wuxuu idhi waidaa shayd hadduu u markhaati kaco lifarcin farac haddooga markhaati kaco waajnabiyin iyo nin ajnabi ah qubilat waa la aqbaliga liajnabiyi markhaatiga waa loo aqbaliga kii ajnabiga fi labhar <coughs> qof oga markhaati kaco weladkiisii iyo ajnabi ah oo xoolo isku lahaa ayuu oga markhaati kaca inay xoolahaas waxaa weeye iyo xaqa ay ayagu leeyihiin ajnabigii marhaatiga waa loo aqbalaya lakin weladkiisa loo aqbali maayo waa min baab qowlay tafriiq اsafqa safqadii baan kala qaadnay weladkiisana waan ka diidnay laakiin kii ajnabiga ahaa waan aqbalayna khilaaf aadharna wuxuu le labadaba way ku buraysaa wida shayda qofka aduga markhaati ka coliya farcin farci waajnabiyin mid ajnabi qublat waa loo aqbalaya shahaadin liajnabi kii ajnabiga ah fi اladhar muctamadatan qabano macnaha farciina laga aqbali maayo laga wadaa qultu watuqbal waa loo aqbalaya shahaadada likullin min azawjayn labadii isqabay inay isku markhaati kacaan midkood mid kale u markhaati kaco waliakhin mid walaalah walaalkan inuu u markhaati kacdo sadiiqin iyo saaxiibka wallahu aclam zawjaynka labada isqaba waa isku markhaati kici karaa ninki inuu xaaskiisa uu markhaati u noqdo uu heli karaa gabadhana ninkeeda markhaati u noqon kartaa oo waxa weye zawjaynkii way ka duwan yihiin asal iyo farci maxaa caqdiga zawjiyada udhexeeya waa caqdi dib ka yimid oo ay waqti tegi kara marka markhaatigii ma diidayo sidoo kale labada walaalaha oo isku markhaati kici karaan ilma adeeradii adeerkii qaraabada kalo dhan waa la ogolya lakiin asal iyo farc maan la ogoleen waaya walaa tuqbalu la aqbali maayo min caduwin cadow xaggii shahaadadii laga aqbali maayo wahuwa cadowgu man qof way yubqiduhu qofka neceb baxayu meel yatamanaa uu jecel yahay zawaala nicmatii nimcadii inay ka zuusho wayaxzanu uu ka murugoonayo bisuruurihi farxadiisa ku murugoonayo ou ka naxayo farxadiisa wayafrax uu ku farxayo bimusiibatihi musiibada ku dhacda uu ku farxayo watuqbal waa la aqbalayaa lahu cadowgii in loo marhaati kaco watuqbal waa laqbalaya ashahaadatu shahaadadii lahu cadowgii loo marhaati kaco wakadaa saasoo kale tuqbal waa la aqbalayaa ashahaadatu shahaadadii calayhi cala alcadow cadowgii laga marhaati kaco fii cadaawati diinin cadaawa diini ah waa la aqbalaya ka kafirin sida gaalkii wa mubtadicin iyo kii mubtadica ahaa waaya cadow qof cadow ku ah qof kale ee markhaatiga uu ku markhaati kacayo la aqbali maayo hadduu ku markhaati kaco qofuu cadow ku yahay uu marag ku furo in xaqaa lagu leeyahay laga aqbali maayo maxaa yeelay waxaa lagu tuunsan yahay inuu qofkani uu cadaawadaasi ku xambaarayso inuu ku markhaati furo marka waa shahaada tuhme ay soo gashay waa mutaham qofka nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam laa tuqbalu shahaadaةu dii khimrin calى akhihi la aqbali maayo qof walaalkii cuqdad ama cadaawad u qaba markhaatiga ku marag furay la aqbali maayo xadiiska abu daawuud iyo ibn maaja soo saaray hilliguna waa xiqdiga cadowga marka tacriifkiisu waxa weeye qofka qof necab ilaa xad wuxuu necab yahay uu jecel yahay inay nicmadu ka zuusho nicmadu ilaahay siinay ka zuushu jecel yahay haddii qofka uu farxana uu ka nixi hadduu farxad helo uu ka nixi farxaddiisa musiibadiisana uu ku farxi kaasaa cadow la yidhahdaa marka cadaawadda muuqata labada qof la ogyahay inay cadaawo ka dhaxayso markhaati isuma gelayaan midkood mid kale markhaati kuma furi karo laakiin hadduu markhaati u noqon ninkuu cadow ku ah hadduu inuu xaq leeyahay u markhaati kaco waa la aqbalay maa tubadii mesha ka baxday inuu marag ku furo ayaa la diidanya lakin inuu markhaati u furo oo asaga xaqan iska dhow dhaho taa waa laga aqbali waayahay sidoo kale haddii cadaawada udhaxaysa labada qof ay tahay cadaawad diini ah oo maalan qofkan waa gaal qofka muslimkii qofka gaalka de cadaawad diiniah ka dhexaysa qofkan waa mubtadic bidca darteed ayuu u nacay qofka inuu mubtadic yahay marka markhaati buu ku furay ma la abalaya gaalki hadduu marhaati ku fura mubtadici waa la aqbalaya waa cadaawa diini cadaawada diini u mid keenayso in markhaatigii la celiyo walaa tuqbal la aqbali maayo markhaatigii min cadawin qof cadow ah hadduu cadowgiisii ku markhaati kaco wahuwa cadowguna man qof yubqiduhu qofkii necab baxayu meel yatamanaa uu jecel yahay zawaala nicmatihi nicmadiisina kasuush wayaxzanu uu ka murugoonaya bisuruurihi farxadiisa wayafrax uu ku farxay bimusiibatihi musiibadiisa watuqbal waa loo aqbalaya markhaatigii lahu ay lilcadowi cadowgii loo markhaati kaco asaga wakadaa saasoo kale tuqbal waa la aqbalaya ashahaadatu shahaadadii calayhi cala alcadow cadowga laga markaa furo fii cadaawati diinin cadaawad diin ah ka kaafirin sida gaalka mubtadicin kii mubtadica wa tuqbal waa la aqbalaya shahaadatu mubtadicin mubtadic shahaadadii laa nukafiru aana gaalaysiinaynin laa nuqafilin kii hilmaanka badnaa waxa weeye shahaadadiisa la aqbali mahayo muqafalkaasoo laa yadbidu aan waxba qaybaynin waxba xafidaynin walaa mubaadirin iyo mid degdegaya markhaatigii la aqbali maayo waaya mubtadica waa qofka bidcada ku dhacay ee markhaatigiisa waa la aqbalaya bishari inuu yahay qof bidcadiisu aysan mukafir ahayn mubtadic bidcadiisan hee aysan gaalnimo gaadhsiinaynin sida maalan qof sifaatka ilahay bar inkiray ama afcaasha addoommaha ilahay inuu abuuray inkiray ama waxa weeye inkiray ilaahay in maalinta qiyaame la arkayo oo mubtadic laakiin bidcada kuma gaaloobayo lakin bidcada hadduu ku gaaloobayo la aqbali maayo markhaatigiisa sida qofka inkiray oo kale caalamka inuu yahay caalam xaadis ah oo le caalamku waa qadiim ama inkiray ilaahay subxana wa tacala inuu og yahay tafaasiisha iyo jusiyaadka iyo wixii la halmaano sida falaasifada oo kale waa kufaar weeye qofkaasi waa gaal marka la aqbali maayo eh, markhaatigiisa qofka hilmaanka badan ee muafalka ah ee waxba aan dabdinayn asna marhaatigiisa la aqbali mahayo laskuma hadlayn karo hadalkiisa sidoo kale qofka marhaati u degdega la aqbali mahayo marhaatigiisa yani qofka mubaadirka waa loga jeeda qofka asagoon marhaatiba la gashanin hayga ka marhaati kacaya iyadoon dacwadba jirin ayuu he markhaatigii ogaya le waaan marhaati kaaya hebel in aqaa ku leeya hebel ama dacwadii oo meesha taalla oon loo yeeranin oo la dhinkaale markhaati noqo ayuu asagu intuu iskeeno ayuu le waaad markhaati ka hebel inuu ku leeya hebel xaqaas isagoo markhaatiba laga codsan ayuu markhaatigii furayaa kaasna waxa weeye markhaatigiisa la aqbali maayo waxaana daliilo ah xadiidkii saxiixayn ku sugnaa nabig alay slam wuxuu yihi khayr lquruuni qarnigi qarniyada waxa u khayr badan qarnigayga uma aladiina yeluunahum kadibna kuwa ku xiga uma aladiina yeluunahum kadibna qarniga saddexaad kusii xiga uma yejiiu qowman dabeetana waxaa imaan doona dad yashhaduuna markhaati gelaya walaa yustashhaduuna ayagoon la markhaati gashanin bay markhaati gelaya waba marhaatila weydiin ayay ka marhaati kacayaan wtuqbal waa la aqbalaya shahaadatu mubtadicin mubtadica markhaatigiisa mubtadicaasoo laa nukafiru aanan gaalaysin ilaa muqafalinkii waxaa weye hilmaanka badnaa markhaatigiisa la aqbali mahayo muqafalkaasoo laa yadbidu waxba aan koobayn walaa mubadirin kii degdegaya markhaatigiisa la aqbali mahayo watuqbal waa la aqbalaya shahaadat اlxisbati ajir raadinta markhaatigeedii waa la aqbalaya fii xuquuq illahi tacala ilahi xuquuqdiisa iyo وفيma shay lahu lilahi ilahi ugu sugnaaday fiihi dhexdiisa xaqun xaq muakadun la adkeeyey ka alaaqin sida furiinkii wacidqin xorayntii wacafwin iyo cafintii can qisaasin qisaas la cafiyo wabaqaa'i ciddatin ciddo baaqi ahaanshaheeda wainqidaa'iha ciddada dhammaanshaheeda waxaddin xad lahu lilahi ilahay u sugnaaday u sugnaatay wakada saasoo kale anasabu nasabkii cala saxiix muctamad haddaan qabano mualif markuu inoo sheegay markuu inoo sheegay shahaadat lxis shahaadat lmubaadir qofka degdegaya asagoo markhaati la gashanin shay ka markhaati kacaya inaan shahaadadiisa la aqbalaynin ayuu wuxuu ka soo reebay shahaadat alxisba shahaadat alxisba waxaa weeye waa qof markhaatiga marka horena ilaahay dartii u xambaaray marka dambena ilaahay dartii u fulinaya asagoon markhaati laga dhiga inbuu shay ka markhaati kacay dabeetana ilaahay dartii buu markhaatigaa u fulinayaa maxkamadda horteeda xataa qofku ka markhaati kacay inuu joogo shardi ma ah. qof buu arkay qof dilaya dabeetana maxkamaddii uu tegey qaadiga hortiisu ka qiray waxaan arkay hebel asagoo dilaya hebel ama alaaq hebel wuxuu furay islaantiisii ama hebel inuu xoreeyey addoonkiisii gaar ahaan xuquuqda ilaah xuquuqda ilaah unbaa la aqbalaya ama dacwaha ka horraysa ama ayna ka horrayn taasa waxaa la shahaadatu lxisba waa shahaado qofku ajru ku raadanaya xisba waa alab اlajr shahaadatu xisba haddaba maxaa lagu aqbalaa waxaa lagu aqbalaa xuquuqda ilaahay oo keliyat xuquuqda aadamiyiinta lagu aqbali maayo xuquuqda aadamiyiinta waxay noqonaysaa mubaadara deg deg bay noqonaysaa laakiin xuquuqda ilahi waa lagu aqbalaya waaya xuquuqda ilaahay sida salaadii zakadii soonkii qofka hadduu ka markhaati qofka inuu salaaddii ka tegey ama zakadii ka tegey ama soonki ka tegey ama wuxuu ilaahay xaq ku leeyahay xaq mu'akad sida alaaq ilahay aq ku leyahay alaaq hebel islaantiis uu furay hebel addoonka uu xoreeyey qisaas inuu cafiyey qofkii ayuu ka markhaati kacay gabadhaas ciddadeeda inay dhammaatay ama weli inay baaqitay ama ciddadeeda aysan dhammaanin la guursan karin ayuu ka markhaati kacay ama ciddadeeda inay dhammaatay ayuu ka markhaati kacay ama xad uu ilah iska leeyahay xuduudda ilaah sida xad الzina iyo xad shurb اlkhamr iyo xad الsariqa iyo xad qaaطic طariiq iyo wixii la midka ah ayuu ka markhaati kacay waa la aqbalaya sidoo kale nasab ayuu ka markhaati kacay hebel inuu hebel dhalay ayuu ka markhaati kacay waa la aqbalaya maxaa shareecadu ansaabta aad bay u adkaysay in la gooyana way reebtay wuxuu idhi wamataa goortii xakama uu xukumo qaadigii bishaahidayn laba markhaati ah oo fabaana ay soo caddaadaan labadii markhaatiga ahaa kaafiriin laba gaalo laba gaal inay yihiin oo cabdayn laba adoon inay yihiin oo sabiin laba ilmo laba ilmood oo dee aan qaan gaadhi inay yihiin naqadahu xukunkii wuu burinaya huwa asaga qaadigaa burinaya laftiisa wahayru hayrkii baa burinaya wakada waxaa la mid ah faasiqaani laba faasiq haddii ay soo inay laba faasiq yihiin fi aari muctamad adaan qaban wuxuu ku yidhi qaadigii hadduu laba nin markhaatigooda uu xukun ku rido dabeetana labadii ay soo baxaan inay gaale ahaayeen ama addoommo ahaayeen ama laba ilmood oon qaangaarin ahaayeen mar hore wuuu mooda asagoo qaan gaaheen buu moodayay lakin soo caddaatay inaysan qaan gaarin de intaaba markhaati ma galaan marka xukunkaas waa la burinayaa yaa burinaya qaadiga laftiisaa burinaya ama qaadi kalaa burinaya laa cibrata bidanni اlbayini khaطaw waxaa ka soo qaad male malo ay khaladnimadiisa caddahay sidoo kale haddii uu laba nin uu markhaatigooda uu xukun ku rido dabeetna ay soo caddaatay inay faasiin yihiin ama faasiqin yihiin wuu burinayaa wuu burinayaa xukunkiisii walow shayda hadduu ka markhaati kaco gaafiron gaal oo cabdun ama addoon ow sabiyun ama ilmo yar hadduu shay ka markhaati kaco uma dabeetna acaadaha markhaatigii uu soo celiya bacda kamaalihi markuu kaamil noqday kadib uu markhaatigii soo celiyay qubilat waa la aqbalaya shahaadatuhu shahaadadiisii amase faasiqun faasiq ayaa shay ka markhaati kacay intuu faasi ahaa kadibna lagama aqbalin kadibna markhaatigii wuxuu soo celiyey markii uu toobad keenay aw faasiqun faasiq baa toobadii soo celiyey markhaatigii taaba faasiqaasoo toobad keenay falaa markhaatigiisa la aqbali maayo watuqbal waa la aqbalaya shahaadatu shahaadatu lfaasiqi faasiqa shahaadadiisii fii hayrihaa shahaadada aan soo sheegnay wixii aan ahayn bishardi ikhtibaarihi in la tijaabiye shardigeeda bacda toobati toobadii kadib muddatan muddo yudanu loo malaynayo bihaa muddada dhexdeeda bisababiha sababta logu malanaya sidqu towbati toobadiisii inay run tahay waqadaraha alaarun culamada badankood waxay ku qadareen bisanati sanad bay ku qadareen wuxuu ku yidhi haddii uu shay ka markhaati kaco kadibna markii uu soo islaamay kadib markhaatigii uu dib u soo celiyo yani wuxuu shaygan markhaati ka ahaa isagoo gaal ah, ayuu shahaadan xambaaray kadibna uu soo islaamay markuu soo islaamay shahaadadii uu gutay markhaatigii furay waa aqbalaya ama addoon ayaa markhaati xambaaray asagoo addoon ah dabeetana markuu xoroobay kadib ayuu markhaatigii furay waa aqbalaya ilmo ayaa markhaati xambaaray kadibna markuu qaan gaadhay ayuu markhaatigii furay waa la aqbalaya waaya maxaa yeelay intaasoo dhan haddii markii hore la celinayey intay waxaa weye aysan kaamil noqonin haddii la celinay waa w taas ceeb kuma ah oo markhaatigii loo diiday markhaatigoo ceeb iyo waxa weeye e, kuma aha ceebayn kuma ah laakiin haddii nin faasiq ah uu isagoo faasiqa ah uu shahaado xambaaro dabeetana markuu faasiq ahaa uu shahaadadii guto oo loo diido loo shahaadada lama aqbalayo kadibna uu toobad keeno oo uu shahaadadii he u dhaho iminkaan gudanayaa waan toobad keenay la aqbali maayo hadduu toobad keeni wa laga aqbali maayo maxay asaga ceeb bay ku tahay ceeb bay ku ayd markhaatigiisii in la diiday oo faasiq baa tahay markhaatigaa ma aqbalin marka waxaa laga yaabaa toobadkeenkan inuu u jeedo inuu ceebta iskaga maydho si markhaatigiisa loo aqbalo sidaa darteed laga yeeli maayo laakiin ninkaa faasiqa hadduu toobad keeno oo toobadiisu ay hagaagto oo uu muddo la tijaabiyo in waxa wey toobadiisu ka run sheegay si maalan muddo sanad oo kale culamada badankood waxay ku qadareen sanad oo kale oo la arko inuusan fisqigi u laabanin markaa markhaatigiisa waa la aqbalaya wixii aan aan ahayn markhaatigii horey oo uga markhaati kacay intuu faasiqa ahaa ee laga diiday waxaan ahayn waa laga aqbali shahaadaadkiisa kaleo dhan waa laga aqbali waaya wayustarad waxaa loo shardiyaa fii towbatin towbati macsiyatin qowliyatin macsiyo qowli ah oo qowl ku dhacday waxaa loo shardiyaa alqwl odhaah inuu qofka ku toobadkeeno fayaquulu qaadifkii wax kadfay wuxuu leeyahay qadfii qadafkaygu baailun waxba kama jiraan wey wa ana aniguna naadimun calayhi waan ka shallaytaysanahay waan qoomaysanahay walaa acuudu ilayhi ugana laabanayo u laaban maayo qadafkaasoo dambe qofka aan qadfay wakada waxaa la mid ah shahaadatu zuuri markhaati beenaalihiina waa la mid towbada qofku markuu ka toobadkeenayo dembi afka ka dhacay waxaa shardi ah markuu ilahay u toobadkeenay kadib inuu haddana he afkana ka caddaeyo dembigaas qawliga uu ku dhacay inuu ka toobad keenay oo muxuu leeyahay maalan qof baa qof qadfay qadafku waa waa dembi kabiire ah waa dembi kabiire ah. uu ka toobad keenay dembigii qadafkii qofkuu qadfay waxaa looga baahan inuu dhaho qadafkaygii waa baail qofka qadafkan qadfay ee zile ku qadfay waa baail anna waan qoomaysanahay waan ka shalaytaysanahay una laaban maayo inuu sidaa dhaha waaa sida qofkii diinta ka baxay gaaloobay waa inuu qowl ku toobad keenaa oo shahaadatayka ku dhawaaqa tanna waa saasoo kale maadaama macsid tahay macsi qawli ah. shahaadatu zuurna waa la qofkii hadduu markhaati beenaale uu furo markhaati uu been ku sheegaya hadduu ka marakaco waxaa looga baahan yahay inuu sidaas si u dhaho u dhaho maalan markhaatigaygu waa baatil anna waan ka una laaban maayo inuu sidaa wayushtard waxaa loo shardiyaa fii towbatin macsiyatin qowliyatin macsiyo qawli oo afka ka dhacday waxaa loo shardiyaa towbadeeda alqowl odhaah baa loo shardiyaa fayaquulu qaadifu kii wax qadfay wuxuu leey maalan qadfii qadafkaygu aan qofkaa qadfay baatilun waxba kaba jiraan weeye wa ana aniguna naadimun calayhi waan qowmaysanay walaa acuudu ilayhi ula laaban maayo ilayhi ila alqadf qadafkaasoo dambe u laaban maayo wakada saasoo kale shahaadatu zuuri markhaati beenaalihina waa la mid saasoo kale looga baahanya qultu qaala nawi wuxuu hi wakayru lqowliyati macaasida aan qowliga ahayn yushtarad waxaa loo shardiyaa iqlaacan qofkii inuu ka fuqo oo iska daayo macsidaas wa nadamun inuu qoomameeyo wacasmun inuu go'aansado anlaa yacuudu inuusan u laabane waraddu dulaamati aadamiyin aadami xaqiisa inuu celiyo in tacalaqat hadday ku tacalluqdo dulaamadaas bihi asaga wallahu aclam macsida qofku ka toobadkeenayo hadday tahay macaasi aan qowli ahayn ficil buu ku dambaabay qofka waaya waxaa loo shardigaa afar shardi waaya in uu dembiga horta iska joojiyo dembiga asagoo weli ku jira oo sii wada waan ka toobadkeeni ma soconayso waa inu horta dembiga halkaa ku joojiyaa waa o waa shardiga koobaad shardiga labaad inuu qoomeeya oo ka shallaayaa dembigaas samaynta uu samey shardiga saddexaad inuu go'aansada inuusan dib oo dambeeto dembigaa ugu laabanayn saddexdaas waxaa loo shardigaa dembi walba oo qofkii uu ilaahay ku caasiyey haddii xaq bini aadan uu ku tacalluqo dembiganna shardi afraad baa lagu daraya xaq bini aadan hadduu uu qof ka qabo xaqoo wuxuu doono ha noqdo ama xoolo ha noqdo ama dhiig ha noqdo ama qofkii uu cardigiisa wax ka sheegay ama cay uu caayay ama xan u xantay hadday tahayna waa inuu xaqiisa u celiya ama uu ka xalaashadaa inuu cafis ka dalbaa ama xaqiisa u celiya labadaa mid weyo wuxuu idhi qultu wakayru اlqowliyati macaasida aan qowliga ahayn yushard waxaa loo shardiya iqlaacun inuu qofkii dembigiis ka daaya wanadam inuu ka shalaayo casmun inuu go'aanso alla yacuud inuusan u laabanin waraddu dalaamati aadamiyin aadami xaqi inuu celiyo in tacallaqat hadday dalaamadaasi ku tacalluqdo bihi qofkii wallaahu aclam halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allah wslam calaa nabiyina moxamed